qofka wixii alla amrayna samaynaa wixii alla ka reebayna ka fogaanaa qofkaasi xuduudda alluu ku taagan yahay waa saas xuduudda waxaa loola jeedaa wixii alla amray iyo wixii alla reebay qofka xuduudda alle ku taagan waa qofkii wixii alla amrayna samaynaa wixii alla ka reebayna ka tegaa oo ka fogaana maalulqaa'imi qofka ku taagan sifadiisa calaa xuduudillaahi xuduudda alle iyo walwaaqici qofka ku dhacay fiiha xuduudda alle xuduuddii alluu ku dhacay waxaa loola jeedaa wixii alla amray ayuu dayaca oo uusan samaynayn ama wixii ilaahay ka reebay uusan ka harayn kaas xuduudda awlu ku dhacay wa ka maali qowmin ka sifati qowmin dad sifadooday la mid yihiin istahamuu qurcaysteen calaa safiinatin doon u qurcaysteen waxay la mid yihiin dad doon laba dabaqa inay ku safraan go'aansadeen doontii marka waa laba daba labada dabaq waa kala fiican yihiin dabaqa saraa fiican dabaqa hoosaa liita sababtoo a ah dabaqa kore qofka saaran markuu biyo u baahdo webiguu ka darsana uma baahna inuu dabaqa hoose aado ama qolo kale aado laakiin qolada dabaqa hoose ku jirta markay biyo u baahdaan meeshooda biyo kama heli karaan waxay u baahan yihiin inay qolada kore aadaan oy kor maraan oy markaas kadib biyo darsadaan marka doonta labada dabaqa markiil waa lagu safraa dadkuna waa u siman yihiin doonta labada dabaqa xuquuqda loo siman yahay waxaa loogu kala baxaa waa la qurcaystaa waa loo qori tuurtaa qolo walbaa meeshay nasiib u yeelatay kore marka dhammaan xuquuqda loo siman yahaa saas loogu kala baxaa nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam kamasali qowmin dad ayay la mid yihiin qoomkaasoo istaamuu u qurcaysteen calaa safiinatin doon fa asaaba bacdun gabolkood wuxuu helay oo nasiib u helay aclaaha doonta meesheedii sare wa bacdu gebalkoodna wuxuu asiibayoo helay asfalaha doonta meesheedii hoose fa kaana aladiina dadkii waxay noqdeen fii asfaliha meesheeda hoose ku sugnaa idaa idastaqow markay dalbaan min almaa'i biyo maruu waxay marayaan calaa man dadka fowqan korkooda ku sugan markay biyo u baahdaan biyihii meeshooda kama heli karaan waa inay dabaqa sare aadaan oo dadka kore ay dul maraan oo ay kor ka soo darsadaan fa kaana aladiina dadkii waxay noqdeen fii asfaliha hoosteeda ku sugnaa idastaqow markay dalbaan min almaa'i biyo maruu kuwa mara calaa man dadka fawqan korkooda ku sugan fa qoladii hoosaa waxay yidhaahdeen low annaa kharaqnaa annagu haddaan dilacsanno fii nasiibinaa nasiibkayaga macnaha dabaqa hoose weeye haddaan alwaax ka bixinno oo aan dilacsanno kharqan dilaacin walam nu'di oo aanaan dhibin man dadka fawqanaa korkeenna ku sugan daanaan dhibin jawaabtii lowda maxduufa lakaana khayran lana saasaa noo fiicnaa leha la yidhaah annaga nasiib hadaan nasiibka yaga iska dilacsanno alwaax ka bixinno oo biyaha hoos ka dhafsanno oo aanaan dhibin dadkaa naga koreeya oon sii marayno soo marayno biyaha ku daadayno la kaana khayran lanaa wey jawaabkiiyaa maxduufa sidaasaa noo fiicnaa laheed saas markay ku tashadeen nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam fain yatrukuu kuwa kore hadday ka tagaan hum kuwa hoose kuwa sare waa maqlayaan hadday yihaahdaan iska daaye nasiibku ha dilaaciyaan waxay ka helaan hala arke day doonta biyo soo galaan balqolada uga liidata hala arkee ka leexda day yidhaahdaan oo aysan ka celin waxa ay damceen oy u daayaan fain yatrukuu qolada kore hadday ka tagaan hum qolada hoose iyo wamaa araaduu waxa ay dooneen oo ah doonta in alwaax laga baxsho halku waa halaagsamayaan jamiican dhammaan xalayhiin doonta didiya soo galaan qolada kore iyo qolada hoose kulli waa halaagsamayaan nabiga sal اlahu alayه wasalam fiiri wuxuu yidhi wain akaduu hadday qolada kore qabtaan calaa aydiihim qolada hoose gacmahooda qolada kore hadday qolada hoose gacmaha ka qabtaan oo yidhaahdaan war naga dalooninina doonta ha jeexinina doonta annaga raalli ku ah ma'aqmara biyaha kor ka darsada gacmaha hadday ka qabtaan nejow waa badbaadayaan qolada hoose waa nejow waana wada badbaadayaan jamiican dhammaan xaalayihiin dhammaan waa wada badbaadaya tusaalahaas muxuu yahay nabiga sala allahu calayh wasalam tacliim wanaaggiisay ka mid aheed inuu miisaan iyo mahmaaha u sameeyo dadka markuu wax fahamsiinayo waxayna tahay wuxuu hi xaafid ibnu xajar xadiidka waxaa laga qaadanaa dadka qaldan oo xuduudda alle ku dhacaya in la qabto oo xadka alle lagu oogo ayaga badbaaday ku helayaan xadka laga oogay dadka munkarka laga celiyay badbaaday ku helayaan qofka munkarka celinayaana badbaadu ku helay labadaba waa badbaadaya waa saas xadiiska macnihiisu munkarka dadka samaynaa haddii laga celiyo ayaga laga celiyey badbaabay u qofka celinaya munkarka dadka ka celinayaana badbaabay u tahy macnaheedu waxay tahay dadka adduunka joogaa hal doodahay wada saarayhi haddii dadka macaasida samaynaa laga celiyo oo dadka feecan ay ka celiyaan oo shirkiga iyo dhiigga muslimka zinada daroogada tuugada beenta xanta bidcada fisqiga xumaantaas haddii laga celiyo dadka oo qof walbaaba qofku arkoo dembi ilaahay ka galaa uu yidhaha ilaahay ka cabso walaal iska daa qofkii daacada ilaahay ka tegaa u arka walaalo daacada ilaahay samee dadka waa wada badbaadayaan abaartay ka badbaadayaan colaaday ka badbaadayaan cudurraday ka badbaadayaan masaa'ibka adduunay ka badbaadayaan cadaabka aakhirana waa ka badbaadaya laakiin dadka macaasida samaynaya dadka ayagu aan macaasida samaynayn hadday ka aamusaan oo ay yidhaahdaan sida gaaladu tidhahdo ha ku mashquulin dadkan kale taada adiga ku mashquul dadka kale ha ku mashquulin si ah, qaabkaas la yidhaahdo colaad hadday timaado colaaddu dadkii dembiga sameeyey gaar ugu dhici ma colaaddu dadkii fiicnaa iyo qofka kale kulli waa ku wada dhece abaar hadday timaado abaartu ma waxay raashanay qofkii xumaa maya dadka dhanay ku wada dhece colaadda cudurka balaayooyinka masaa'ibta kulligood markay yimaadaan cuquubadu waa ku wada dhece saasaa qur-aankuna sheegay xadiiskuna saas sheegay wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa ilah wuxuu leey waxaad iska ilaalidaan fitno markay timaado dadkii dulmiga sameeyey aan gaar ku noqoyn sidaas darteeda macno waxay tahay muslimiinta waajib waxaa ku ah dadka qaldan markaad aragto ama qof daacadii alle ka tega qof salaadii dayaca gabar xijaabkii dayace qof oo daacaadkii dayaca haddaad aragto inaad tidhaa ilaahay ka cabso daacada samay qof macaasi samaynaa haddaad aragto inaad tidhaa ilaahay ka cabso macaasida ka joog waa badbaadadaadii adduun waa badbaadadaadii aakhiro dadkan aad ka celaydana waa badbaadadoodii adduun waa badbaadadoodii aakhiro marka waa waajib diiniy waa waajib diiniy saa darteeda adiga shay kastoo macaasiya laba waajibaa kaa saaran naftaada waa inaad ka ilaalidaa qofkii samaynaayana waa inaad ka cidhido inta tabartaadu tahay tabartaada dhaafi maydo haddaad adiga awood iyo maamul iyo sulbaleeda hadwa xukunto awoodaa lagaa raba haddaad dafka shacbo caadi taado qofkaan xukun ku lahayn afkaad si dhimrinle ugala hadle walaalow ilaahay ka cabso dembigeed iska da intaasa lagaama daacaadka waajibaadkaana ah, labaa kugu waajib adigu inaad samaydo qofkii dayacaayana aad tiraa walaalo ilahay ka cabso daacada ilahay samay haddaad labadaas la timaado adigu waa badbaadi waa badbaadi haddii aad mid ka tagtana ciqaabaad ku mudani ciqaabaad ku mudani wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar waxaa xadiiska laga qaadanaa waxaa ka mid ah oo xadiiskan laga fahmaa deriskaaga deriskaaga hadday dhibaato kugu hayaan dhibaatadaas haddaad ka doodana dhibaato ka weyn laga baqaa waxaa lagaa raba inaad ku sabarto sababtoo fiiri xadiiska dadka dabaqa kore ah biyihiiyaa lagu daadina waa la kormaraa ayagiyaa la kormaraa biyahaa ku daadana haddaysan ku sabrinoo yidhahdaan nasiibkiina ku ekaada dhibaato ka weyna imaanaysa doonta dhanaa badda laka iiri dariskaaga marka dhibay kugu hayaan dhibaatadii haddii aad isku daydo inaad xallido dhibaato ka weyna imaanay waxaa lagaa rabaa inaad ku sabarto dhibkaaga haddaan dhib ka weynu ka imaahay waa la xalliya laakiin dhibaato ka weyn haddii laga cabsanaa waa lagu sabra waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa uu yidhi xuquuqda hantida maguurtada sida guryaha iyo dhulka iyo marka la qaybina oo dadki iska lahaa loo qaybina sida dadka dhaxalka u helay dadka shirkada ahaa marka hore waa la qiimeeyaa gurigan wuxuu la qiimo eg yahay laba guri maalan ama shan guri gurigan wuxuu la qiimo eg yahay toban guri marka hore waa la qiimaynaa marka la qiimeeyo qofka lagu qasbi maaho la dhihi adiguna kanaad leeda adiguna kanaad leeda la dhihi maxaa yeel waxaan caba labada shay inta la qiimeeyo ayadoo laleeyahay waa isla qiim egyihiin qofku mid inuu jeceli xaqiina waa u siman yihi saas darteeda dhaxal ha ahaato shirka ha ahaato marka la qaybiyo hantida shirkadda oo la yidhaahdo intaan iyo intaana isla qiime eegoo la isgarab dhigo waa loo qurceeya waa loo qarituura qof walba nasiibka kusoo aad u qaban xuquuqda saas siman doonta fiiri dadka way ka dhaxayday lama dhihin idinkuna hoos gala idinkuna kor waxaa la yidhi waa loo qorito xuquuqda marka dadka ka dhaxayda qaabkaasa loo qaybiya dhaxalka waa saas marka guryaha dhaxalka la qaybina guryaha shirkada marka la qaybina dhulalka bannaan hantidaas oo xuquuqdaa ah, oo dadku u siman yihiin marka hore waa la qiimeeyaa qiimaha kadib qorituuraa ku xigta si aan qofna u dhihin aniga kaasaa ila fiicnaa ama kaasaa qiimo badnaa ee kana laygu qasbay uusan u dhihin rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam addahru ay dahru xayawaan xoolaha dhabarkooda yurkabu waxaa lagu koraa binafaqatihi biilidda la biilaa idaa kaana markuu yahay marhuunan mid rahan loo dhigay wa labanu dari dararta caanaheeda yushrabu waxaa lagu cabaa binafaqati biilidda la biilaa idaa kaana markuu yahay marhuunan mid rahan loo dhigay wa cala ladii qofkii waajib waxaa ku ah yarkabu koraya wa yashrabu cabaya annafaqat xoolaha biilkooda qofaa dayn qof ku leh qofkii daynta iska lahaa aa wuxuu yidhi rahan ikeen waxaan haysto oo daynka haddaad isii weydo aan tag gato ka goosto xaqayga ii keen markaasu wuxuu u keenay gaadiid ratiyu u keenay maalan ama faras gaadiid la koro oo la gaadiidsado neefkaan cuntuu rabaa maalan mararka gabalna cuntadu dhaqaalay u baahanta oo xoolaha waa la quudiyaa mararka gabal weliba hadday meeshii qofkii lahaana inuu u noolaadaa la rabaa qofkan daynta leh na waa inuu noolaadaa dan ugu jirta ilaa hadduu dhinto rahaantii waa ka basine meeluu xaqiisii ka hela male yaa laga rabaa xadiidkan wuxuu leeyahay qofka haysta oo rahantaas haysta asagaa biilaya neefkan isagaana gaadiidnimo u isticmaala hadduu baahdo gaadiidu ka dhiga waa kola isagaana nafaqayna nafaqada uu nafaqaynaayo ayuu ku kora neefkiina saas u baaqi noqona neef irmaano caana leh ama sac ama hal ama ari aa qof dayn kugu lahaa aada u dhibtoo tidhi u hayso rehan neefkii cuntuu baahan yahay yaa cunto siina qofkaas haya aad cunto siina caanahan asaga ka maala caanahan asaga ka maala xadiiska waa noocaas waana siduu ku fasiray imaamu axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu raahaweyni xaafid ibnu xajarna wuxuu yihi xadiisku sidaasu xujo u yihi laakiin imaamu shaafici iyo a'imo kale waxay leeyihiin maya qofkii iska lahaa oo milkiga u lahaa biilkiisa qofkaasaa laga rabaa asagaana gaadiidsan kara asagaana caanaha ka maala laakiin qofkaan raanta u haystaa biilna loogama rabo mana kori karo caanana kama mari laakiin in mas'aladu tahay sida hore oo imaamu axmed iyo isxaaq ibnu ay mareen waxaa ku tusaa riwaayadda imaamu axmed a ah, sariixa ah. imaam axmed wuxuu wariyey nabigu inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam idaa kaanat daabatu marhuunatan neefkii daabadaahaa haddii rahan loo haysto facalalmurtahi qofka rahanta haysta iliya qofka rahanta haysta waajib waxaa ku ah calfuha ah inuu quudiyo isagaa quudina walabanu dari caanaha darartaa yushrabu waa la cabaa wa cala aladii yashrabuhu nafaqatu wayarkabu qofkaas cabaya ayaana koraya isagaa gaadiidkan koraya gaadiid ka dhigana asagana caanaha cabayin marka qofka calafka siinaya inuu yahay qofka rahanta haysta xadiiskaasa caddayna murtahin aa qofka rahanta haysta midka bixiyeyna raahin aa marka hadduu yahay neef nacsi leh asagaa quudinaa asagaana waxa weeyaan ku nacsinaa adahru ay dahru اlxayawaan xoolihii dhabarkoodii yurkabu waa la koraa binafaqati biilidda la biilayaa lagu koraa idaa kaana marhuunan marka uu yahay mid rehan loo dhigay walabanu dari caanaha dararta yushrabu waa la cabaa binafaqati neefka nafaqaynta la nafaqaynaa sababteeda loo cabaa idaa kaana markuu neefku yahay marhuunan mid rehan loo haysto wa calaladii qofkii waajib waxaa ku haya kabu koraa wa yashrabu cabaa annafaqatu biilkaa ku waajira marka xadiidkaanu ma sheegin qofkan milku ku waajib yahay ma raahinkii rahanta keenaya oo milkiga lahaa mase waa kii rahanta haystay laakiin riwaayadda imaam axmeda caddayday ah, inay yahay qofka koraya oo maalaya milkuna waajib ku yahay qofka rahanta haysta maxaa yeelay qofkii keenay haddii laydhaha adugu kor caanaha ka rahanta xikmadeedii maba imaanaydo rahanta waxaa la rabay wax ka xabisan qofka si uu soo dadaalo daynka u baxsho xoolo kuwiisoo ka xabisan inay noqotaan reerreenta ee iska maalayo iska korayo baba ka xabisnaateenba marka qofka maalayo koraya waa qofkii reenta haystay asagana bedel neefku bilaya warawa الbukhaariyu can asmaa binti abi bakrin radia allahu canhumaa asmaa binti abi bakr sidiiq ayadiyo aabeed ba ilaa raabiha ka noqda qaalad waxay tidhi kunaa waxaan ahayn nu'maru kuwa cinda اlkhusuufi madoobaadka agtiisa qoraxdu markay madoobaato ama dayxu madoobaado waxaana la amri jiray bilcataaqat addoommada in la xoreeyo addoommada in la xoreeya waa cibaado aad u weyn oo janno lagu helo cadaab looga badbaado marka amarkaasaana la sii jiray haddii saxaabigu yidhaahdo waxaasaa nala amray cidda amartay waa nabiga salى الlahu عalيه wasalam weliba waxaa caddaynaa xadiidkan inay sidaas tahay waxaa sii caddaynaa si sariixa ayaa imaamu الbukhaari u wariyey laqad amara الnabiyu salى الlahu عalayه wasalam biاlcataaqati fii kusuufi shams asmaa waxay tidhi nabiga weeye waxa amray qoraxdoo madoobaatay uu amar baxshuur addoommada hala xoreeyo si ilaahi weynaa qulayskan nooga qaado qoraxdii noogu caddeeyo qoraxdu markay madoobaato ama dayx madoobaado waa cabsigelin ilaahay addoommada ku cabsi gelina allaa madoobeeyey addoommadu ku cabsi gelina markaasoo kale addoommada waxaa laga rabaa inay daacad badan sameeyaan salaad inay tukadaan istikfaar badan tasbiix badan dikri badan sadaqo inay la baxaan addoomo xoreeyaan daacad badan inay sameeyaan laga rabaa daacad badana laga rabaa saas darteed xaafid wuxuu ihi xadiidkan mar waxaa lagu riwaayad waxaa ku soo aroortay kunaa waxaan ahay nu'maru kuwa la amro cinda alkhusuufi madoobaadka agtiisa filcataaqi xoraynana la amri jir marna waxaa soo aroortay riwaayadda kalena waa isla xadiidkee laqad amara nebiyu nabigaana amray sala allahu alay slam taas wuxuu yidhi xaafidku waxay xoojinaydaa qowlka ay yidhaahdaan culammada usuuliyiinta iyo muxadisiinta saxaabigu markuu yidhaahdo kunaa nu'maru in loola jeedo midka wax amray nabiga inuu yahay oo xadiidkaas uu yahay marfuuc xagga xugun maxaa yeele isagoo sariix uba soo arooray xadiiskan haddii saxaabi yidhaahdo waxaasaa nala amray ama uu yidhaahdo saxaabigu waxaasaa nala ka reebay midka amray waa nabiga midka ka reebay waa nabiga waa nabiga albukaariyu bukhaari qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam likulli mriin qof kasta waxaa u sugnaaday maana waa wuxuu niyeystay xadiidka isagoo sanadkiisa sheegay ayuu laba meelood ku sheegay isagoo sanadka tixay laakiin meeshaan isagoo mucallaquu soo qaatay imaamu lbukhaari nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam likulli mriin qof kasta waxaa u sugnaaday maana waa wuxuu niyeystay qofku cibaaduu sameeyey wuxuu niyeystay inuu ilaahay weynaa raalli uga noqdo janno ku helo cibaadadii ajarkeeduu leeyahy haduu si saxa u sameeyo qofku cibaadaduu sameeyey wuxuu niyeystay dadku inay ku ammaanaan waxba ilaahay agtiisa kuma leh ammaantaasuu leeyahy maxaa yeelay nabigaa yidhi qof walbaa wuxuu leeyahay wuxuu niyeystay imaamu bukhaari xuguru kala soo baxa xadiiska wuxuu yidhi hadalkan waa istimbaad bukhaari wey wuxuu yidhi walaa niyata wax niyaa uma sugnaan linnaasiyi qofkii halmaamay iyo wlmukdi qofkii gefay qofaa salaad xirtay ceshe qalbigiisa waxba kuma jiro ceshe iyo mid kale kuga halmaamayba isagoo iska qaafilo halmaansan uu allahu akbar iska yii waxba ma niyeysan qofkaas waxba male salaad male maxaa nab wuxuu yidhi likulli mri'in maa nawa qofku wuxuu leeya wuxuu niyeysto qalbiga ka gudbo kan waxbaba ma niyeysan wa halmaansana isagoo iska taaganoo meel kale ka fakaray oo allah akbar makaas allah iska kaasu iskala rax wax salaada male maxaa yeelay qofku wuxuu leeyahay nabigu yidhi sala allahu alay sl wuxuu niyeysa qofkaanu waxmaba niyeysaba amase wuxuu yidhi walmukdi qofkii gafayna niyo male ceshaa loo taagan markaasuu duhru qalbiga allah duhru qalbiga gel waa gef ceshuu rabay mante duhuru qalbiga geliye waxba malaha hana duhr lama joogo ama casirkiiyaa la joogaa qalbiga duhura uga jira allahu akbar malaha maxaa yeele ma niyeysan casrigaa laga reba meeshi qofkuna wuxuu leeya wuxuu niyeysa casir ma laha marka ma tukan casir waxaa rabaa qalbiga inaad gelido salaada loo taaganya inaad tukaydo marka fiqigaasuu ka soo saara rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radi allahu canhu can inabiy nabigu ka wariyey salى اllahu alayه wasalam qaala nabigu inuu yidhi idaa ataa axadakum qof idinka mida markuu ula yimaado khaadimuhu adeegihiisu biطacaami cuntadiisa jawaabkii idaada maxduufa falyujlishu ha fariisiyo macawla jirdiisa qof idinka mid ah qaaduntii cuntada u soo sameeyey markuu cuntada u keeno ha yidhahdo fariiso ila fariiso oodan cunaynaa hayda mise iska cuni keligiis qaaduunka cuntada kuu soo samey marku cuntada kuu keeno akhlaaq wanaag iyo makaarimu akhlaaqa la rabo qiiqiisu asaguu ku bax kulaylka cuntadu asaguu ku bax ishiisu waa ku dhacda waa u soo carartay cuntadan marka ha iska dhigin afkay waxaa tira fariiso aan wada cuni duu addoon yahay duu yahay qof kale qofkii kuu soo adeegay fariiso xaquu ku leey ishiisaa ku dhacdo ishu nasiibay leedahay si aad uga badbaado laftikaagu shar fariiso dhig fariiso dhig idaa ataa markuu ula yimaado axadakum qof idinka mid ah khaadimuhu qofka qaadunkiisaa biطacaami cuntadiisa markuu ula yimaado falyujlishu macahu ha fariisiyo fain lam yujlishu hadduusan marka fariisin waa kana fiiri fain lam yujlisu hadduusan fariisin macahu la jirkiisa falyunaawilhu ha u dhiibo luqmatan hal luqmad ow luqmatayni laba luqmadood intii mar la laqowe luqmadu xoogaa ha u dhiibo ow uklatan cunid intii mar la cuno ow uklatayni laba mar intii la cuno ha u dhiibo fainahu qaaduunku weliya isagaa maamulay ciilaaja cuntadan farsamadiisa isagaa soo farsameeyey kulaylkiisiyaa ku carabtiisiiya u soo carabtay ishiisaa qabatay sankiisaa uriyey makaarimu akhlaaq waa inaad isticmaashaan labo inaad marka hore fadhiiso ila cuntiraado iyo inaad luqmadiisa ka siido luqmadda horay inaad uga siido oo tiraado haya noo qaydo iyo inaad taxooga ka cunto usoo reebto labada midyaan labada midyaan ee wixii aban jaf ha ka siisaa labada midyaan marka hore fariis haddaadan fariisin fariisintu waajib maaha oo hadda xadiisku waxaa kutusaa fain lam yujlisu hadduusan qofku fariisin fain lam yujlis haddaan qofku fariisin hu qaadunkii maxawla jirkiisa hadduusan fariisin fal yunaawilu ha u dhiibo luqmatan intii mar laqo oo luqmatayni laba luqmadood oo uklatan mar cunid akla iyadoo ahla soo aroortay hal mar intii la cuno markaa ukle hadda luqmaa loola jeedaa luqmad ha u dhiibo o uklatayni ama laba luqmadood ha u dhiibo fainahu qofka qaadunkaa weliya isagaa tawaliyey ciilaajaw cuntada farsamadiisa kulaylkiyaa ku dhacay karkiyaa ku dhacay dhibkiyaa ku dhacay kitaab hiba rawa bukhaariyu can abi hurayrata radia alaahu canhu can nabiyi sal اlahu alayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi low duciitu haddii la iigu yeedho ilaa diraacin tagoog ow kuraacin majin la ajabtu waa aqbali dii la yidhahdo rasuulka allow kaale gurigii majina taalo neefaan qalanayo majina lagu dhigay adiga kaalay waan raaci lahaa majintaasaan soo cuni lahay ama la yidhaha tagoog tagoogta waaba jeclaa nabigu muruq yaroo macaana leeda waa uu jeclaa nabigu sala allahu alay slm tagoogta ma jintu waa wixii jilibka neefka cariga jilibkiisa wixii ka hooseeya neefka cariga jilibkiisa inta ka hooseeya maxaa leeda jilibka neefka cariga inta ka hooseyda wey kuraacu waa neefka cariga ama neefka lo-da waa jilibkiisa jilibkiisa inta ka hooseydaa la ydhaha kuraac ziraacna waxaa la yidhaahdaa xibintaas xibinta ka koraydoo ku dhegan soo tagoonti maaha iyaduna jilibka xibinta ka korayda kaas wey jilibkaa kaaga maha waa midda ariga kaa dadka iyo xooluhu isku jilib maaha dadku jilibka waxay ku leeyihin lugaha xooluhuna jilibka lugaha horay qaybta horay ku leeyihin xooluhu jilibkoodu waa lugta hore marka neefka ariga adiga fiiri jilibkiisa fiiri inta ka hoosayda waa kuraac jilibka xibinta ka koraydana waa diraac marka fiiri nabigu wuxuu yidhi sal اlahu calayh wasalam low duciitu haddii layguu yeedho ilaa diraacin tagoon ow kuraacin ama majin la ajabtu waa ajiibi ah, taas maxay tusaydaa tawaaduca nabiga qof isla weyn maaha ah, waa maxay waxaa nala kugu yeedhay iyo ma dhaha ah, xataa haddii loo sii sheego laha majina gurigiita waa doono bal fiiriya waana rasuulkii alle ka hor adigu haddii inta majin lagu sila addiito ama tira warwaaka kale unoo keen ee mutakabir hata marka dariiq nabi kuma socoto ah, wax allo wixii lagu karaameeyo waa inaad aqbasha ah, ha yaraadee waa inaad ku faraxda ka ducayda soo ma jeedid weliba ka ducayda soo ma jeedid walow uhdiya ilaya haddii laisoo hadiyeeyo walow uhdiya ilaya haddii laisoo hadiyeeyo diraacun tagoon ow kuraacun majin laqabiltu aqbalay iyadoo la sido haddii majin la ii keeno keligeeda ama tagoon waa aqbalay marka muslimiinta saasaa laga rabaa waxaa la rabaa da qofka wax bixinaana inuusan isdhihin ma waxaana qof la sii karaa qof walaalkaa qofka muslimkaa karaamadaa ku filan maaha wax la bixinayo qofka la siinayana waa inuusan dhihin waa maxay wuxuu nala soo aad ee uu karaamada la karaameeyey ku qancaa soo ma jeed dadka gobol hadda diin xumadu meeshay la gaartay iska daa tabooge haddii cadweyn loo geeyo waaa ma lagu sixraya waa ma qaaraanba loo gey karin marka boqollada gobol ka mida waxaa jiraa la yidhi oo hadday dariska aad hilib u geydo ta neef qalato uma aqbalayaan waxay u qaadanaya inaad sixray waa dad shaydaan ka qaalib noqday oo iyaga dhamuba qayb wax kaama dhibee shar u tooga ooway qaacidadooda bala u joogbi dad balaaye u taagan oo ukhuwadii iyo maxabadii iyo xuquuqdii muslimnimadu baaba'day oo dhintay maya saas ma dadka muslimiinta waa inay hadiyadaha isqaabsadaan oo qofkan marka neef cidaan u qaado deriska wax la gaadsiiyo haba yaraade bal nabigu wuxuu dhihi jiray sala allahu calay wasalam markaad hilib karsaydaan xoogaa maraqa badiya ee deris wax kala siiya xoogaa maraqa bakeeri maraqa di lagu siiya waxaan rabaa inay kula weynaado waa lagu karaamay mogta karaamo elan waa min maraqaan hilibka lahayn muxuu ahaa nuucaan aniga dhan wax shaydaan ujoogaha noqon ee waxaa la rabaa dhaqan muslim inuu kaa muqo aduguna dhaqan muslim u qaado bismillaahi dhe haddii shar wale uu yahay sharta bismillahi yaa kaaga filan adiga bismillahi yaa kugu filan can anas ibni maaliki radi allahu canhu qaal ataana rasuulullah rasuulka ilaahay ayaa noo yimi sala allahu calayh wasalam fii daarina gurigeenna haadaa oo kan ah uy anas gurigeennaana rasuulku noogu yimi fastasqaa waa waraad dalba waa waraad dalbayo cabitaan ha la ii keenu faxalabnaa lahu waxaan u soo lisnay can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal ataana rasuulullah rasuulka alla noo yimi sala allahu calayh wasalam fii daarinaa daarteenna haadihi oo tan ah anasaa daartii u deganaa ishaara daarteennaan noogiin taas laftirkeedu tawaaduca nabigay ka mid tahay anas waa qaaduunkii nabiga firiya qaaduunkiisiyaa nabigu marka soo booqana gurigiisuu tega waxna waa ka soo cuna waa qaaduunkiisi qaaduunkiisuu raaca gurigiisuu tega waxbuu ka soo cuna tawaaduca nabigay kutusay si u tawaaducayo isla weynaysan ugu jir marka gurigeenaan loogin fastasqaa waa cabitaanu dalbay cabitaan hala ii keenu faxalabnaa waa u soo lisnay lahu nabiga shaatan ri ridoo lanaa noo sugnaatay rid ariga yagana ka midaan usoo lismay uma shubtuhu caanihii waxaan ugu baraxay min maai bi'rinaa ceelka yaga biyihiisa haadihii oo kan ceelkan halkan ku taalla ceelkan biyo aan ka qaaday aan ugu barxay marka la cadayo caanaha qofku uu cada ama dad siina waa la barxi karaa da dad siinaeda waa u barxi karta dadaad u cada waa barxa karta markay beeca yihiin waa xaaraan caanaha beeca waa xaaraan in la baxo aimada muslimiintuna saasay u caddeeyaan waa xaaraan qadcan ah qofka caanaha soo barxa ee gaba ma ansaxayo maxaa yeelay shuruudda beeca waxaa ka mid ah shayga la galaayo waa in la yaqaan caanahan biyaa lagu dara adugu waxaa leedaha caanaha addeh biyo dhihmay caanaha addeh xataa haddaad sheegtoo tiraa biyaan ku daray biyaha intay la-eg yihiin iyo caanuhu intay leeyihiin lama kala yaqaan wax kala yaqaan la isku darsanin soo maha waana shardi shayga lagaba in la yaqaan haddaan la oqoon beexu ansixi maa dhammaan caanaha la badxay beexooda waa baabil dadka gadaya xaaran cunayaal wey waa dad xaaran iska cunay xaaraan iska cunay dad badan xaaraan cunayaal weeye beray cunaan ma oga inay xaaraanta cunaan wuxuu ku leey anugu xoolahaygaasaan iska gataa caanahaygaasoo dhiigaygaas maataanu banaankaas xana la fadhiyaaho balaayada iyo xaaraanta iyo isbaarada ma cun anigu war adaa ka dar ah, adaa ka kaasu tuug loo jeeda uba ahaa isbaarada balaayo aan loo jeedin hata awo ah, xaaraan qadcana wey ma ansaxayo caanaha barxan beecood ma ansaxo marka laakiin kuwa la cabayo kuwa dadka aad siisanayba waa barxi karta uma shubtuhu nabiga waxaan ugu barxay min maai dirina ceelkayaga biyihiisaaadii oo tan ah fa acdaytuhu waa siiyey nabiga sal اlahu alيه wasalam walxaal ayaan siiyey abubakrin abubakr sidiiq can yasaari bidixdiisa uu ku sugan yahay wa cumaru cumar bn khadaab tujaahu nabiga hortiisa uu ku sugan yahay tujaahu hortiisa muqaabalkiisa hortiisa wa acraabiyun mid reer baadiyaahu muslimana can yamiini nabiga midigtiisuu joogaa midigta nabigu joogaa mid reer baadiyaa markuu nabigii caday salى اlahu calayh oo uu cabitaankii dhameeyey cumar wuxuu is yidhi abubakr amuusan ogeyn inuu fadhiyo bidx bal xasuusi falamaa faraqa markuu ka soo jeestay nabigu cabitaankii qaala cumaru cumara wuxuu yidhi haadaa abubakrin kan waa abubakr rasuulka ilaahayo waa uu ku baraarujiyey haadaa abubakrin kan waa abubakr uu yidhi taas waxay culammadu waxaa laga qaadanaa dadka ahlufadliga ah dadka la jooga inay wixii ay isleeyihin amuusan ogeyn ay ku baraarujin karaan cumar nabigu baraarujina wuxuu isleeyahay abubakar amuusan u jeedin abubakr ha siiyo uu isleey abubakr markaas rasuulka allah midka bidix kaa fadhiya waa abubakr ah, waxay kaloo tusaydaa saxaabadu siday wax iskugu doori jireen naftiisa aniga isii ma dhihin nabiga cabitaanka uu isagu qayb cabayo hambada nabigana barakaa ku jirta maahan cabitaan caadiya barakaa ku jirta waa shay qiimo badan laakiin naftiisii cumar wuxuu ka doonayaa abubakr abubakr uu ka doonaya saasay sifaadoodu ahayd saxaabada inay isku doonaan halkan hala siin isaga ha cuno isagu ha qaato saasay ahaayeen sifaadda ah, maahayn anay ugu fiican tahay ma ahayn falamaa faraqa markuu ka soo jeestay cabitaankii nabigu qaala cumar wuxuu yidhi haadaa kanu abubakr weye faacdaa nabigu wuxuu siiyey alaxraaniya reer baadiyi midig joogay ayuu siiyey fadlahu dheeraadkiisii hambadiisii nabigu reer baadiyiisi ma siin abubakr faacdaa nabigu waa siiyey alacraabiya reer baadiyihii fadlahu hambadiisii uma qaala nabigu wuxuu yidhi alaymanuuna dadka midigta jira alaymanuuna dadka midigta jira almuqadamuuna ayagaa la hormariya abarkiiya maxduuf waa mubtade haddana la adkeeyey khabarkiiya maxduuf alaymanuun alaymanuun muqadamuuna waar dadka midig jiraan la hormariya alaa baraaruga fayaminu midigaysta midigta isticmaala qaala anas wuxuu yidhi hiya hiya halkaa loo celinaa albadaa'atu bilaymani a loo celinaa midigta in wax laga bilaabo marka wax la bixinaa in dhanka midigtaa laga bilaabo midigta in laga bilaabo fahiya ayilbadaa'atu in laga bilaabo bilaymini midigta sunnatu waa sunno fahiya ayilbadaa'atu bilaymani sunnatu waa sunno alaaثa maraatin saddex maruu ku celi war midigta in wax laga bilaabaa waa sunno war midigta in wax laga bilaabaa waa sunno war midigta in wax laga bilaabaa sunno mar kale sidoo kale dhanka midigta wiil yaraa ka fadhiyey bidixdan odayaala ka fadhiyey nabiga salى الlahu alيه wasalam markaasuu nabiga salى الlahu alيه wasalam hambadiisii uu wiilkii wuxuu ihi wiilo odayaasha aan siiya ma ii fasaxayda markaasuu yidhi hambadaada qofna u doorima hambada cunto maaha caadiya waa barako marka barakadu waxay ka mid tahay waxyaalaha fadaaisha sidaas daraaddeeda waxaa la yidhi waxyaalaha la ysku dooraa daacaadku ka mid maaha daacaadka naftaada inta laga qaado qof looma doono maalan sa xoonaad ku jirta qof aad isleedahay waa kaa mudan yahay gadaal jooga ta gadaal baxda soo horma ha isku dhih qayrkaaga qaad adugu ah, qayrka waxyaalaha fadaaishoo daacaadka looma doono qofka ma loo doono laakiin cuntada iyo cabitaan waxyaalaha caadiga a ah, dadka loo doona hadalka iga horma cuntada adugu cun wixii adduunyaa laakiin daacaadka qofna looma doono adaa loo u hormar ah marka qofna u doori maayu nabigu wiilkii yaraa yuu siiy salawaat ullahi wasalaamu calayh halkaas marka waxaa laga qaatay marka wax la bixinaa midigta sunnadu waxay tahay midigta in laga bilaabo qofka ku xiga qofka ku xiga saas waa in loo bixiyo oo midigta bidixna waa inaan la aadin nabiga isaga ha loogu bilaabo nabigu isagaa dalbaday waxaa la leeyahay midiga laga bilaabaa waa waxa dadka ka dhaxeeya nabigu ota markuu cabay inta soo hartay dadku u siman yihi qof gaaru male laakiin nabigu asagaa daban dad meel jooga haddii qof yidhaahdo biyahala ii keeno asagaa la siina ee midigta loo dhiiimo ala midigta xal umale ma ahan xoolo dad ka dhexeey isagaa dalbaday nabigu cabitaankana asagaa dalbaday marka asagaa saasa loo siiyey laakiin hambadii soo hartay dadka meesha jooga waa u siman yihi marka marka cunto iyo cabitaan wax dadka u siman la bixina midigtaa laga bilaaba qofka ku xiga qofka ku xiga saasaa sunadii nabiga sal اlahu alay wasalam saasaa sunadiia wuxuu yihi xaafidku halkaas waxaa laga qaadanaa halkaas waxaa laga qaadanaa meesha cilmiga lagu aqrina haddii qof soo hormaro meesha casharka agtiisaa fadhiisto ama meesha imaamka muslimiinta iyo madaxda muslimiinta meesha agteeda haddii qof fadhiisto oo hadda uu yimaado qofkaas qof ka mudan qofkaas qof ka mudana yimid qofkii soo hormaray in la yidhaahdo kakac meesha ma banaana inuu asagu idmo maahan ma banaana inuu asagu idmo maahan in la yidhahdo kac ha hebela yimida kac asagu waa u bannaanta inuu qofkan ku karaameeyo laakiin maya lagama riixa karo aduu isteeg xagga maya ma banaana xuquuqda waxaa loo kala leeyahay ma hadday dadka ka dhaxayda sidii loogu soo kala hormaro saabkaas ama meelaha kitaabka lagu akrina qof meesha u soo hormaro isaga xaqli haduusan masaajidka ka bixin dee masaajidka intaad ka baxdo gurigaaga aad ximaamad ma dhiga kartid taas xajriya lanama banaano isbaara le isbaar masajideeda le inta meesha imaamad dhigato inaad gurigaaga iska aado dadki waa yimaadeen safkii hore male adigu dantaad adduunaad haysataa hadhowaad imaanay taas ma banaano laakiin masaajidkii waa joogtaa halka imama dhigato aad suulo aado ama weese aaday waa banaanta taas la waa joogtaa masaajidki waa joogtaa waa joogaa qofka marka xuquuqda dadka ka dhaxayda waxaa loo kala leeyahay sida loo soo kala hormaro qofkii u soo hormaray isagoo raalli ahayn lagama riixan karo cimaamadan goormaa la qaada meeshaan taalo waxaa la qaada markii salaada la aqimo haddii la waayo waa la yska qaada mar hadduu qofku hadduu qofkii joogo lama taaban karo laakiin qofkii weysadaba ha jiro waa la aqimay xaggaa la dhigaa qof kala leeya soo intii ka horayda qofkiioo jooga lama taaban karo laakiin qof isagu suuqa iska jira waaba xaqdaraba waaba xaqdara meesha inuu dhiga warawa الbukhaariyu can caaishaةa radia allahu canhaa bukhaari caaisha wuxuu ka wariyey radi allahu canha qaalad inay tidhi kaana rasuululahi rasuulku ilaahi wuxuu ahaa sala اllahu calayه wasalama yaqbalu mid aqbala alhadiyata hadiyadda hadiyadda sadaqada waa ka duwantahy sadaqada qofku sawaabka ula jeedaa maxdu sawaab ajar aad ilahay uga heshidu qofka u siiya marka qofkaan aad ilaahay uga ajar uga heshid miski qofkaan ugu naxariisto hadiyadda laakiin ikraam qofkaan ikraam karaamaynaa loo siina nabigu sadaqada ma qaada jirin xaaraanay ka eed laakiin hadiyadda waa aqbali jiri kaana rasuululahi sala allahu calayh wasalam rasuulka alla wuxuu ahaa yaqbalu mid aqbala alhadiyata hadiyadda wa yusiibu calayhaa waana ka abaalgudi jira weliba qofkii wax u hadiyeeya nabigu waa u abaalgudi jiro waxbuu sii jira ah. man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuu nabigaa yidhi sala allahu alay waslm qofkii wanaag idin sameeyey u abaalguda daadaan u abaalgudi karin u duceey albuhaariy bukhaari qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man kaana calayhi qofkuu korkiisa ahday xaqun xaq falyucdihi qofki iska lahaa ha siiyo ow liyataxallalhu ha ka xalaal dalbo minhu qofkaas qofkii xaq lagu leeyahy xaqaas xooluu noqon karaa xaqaas wuxuu noqon karaa dhiig wuxuu noqon karaa xan qofkii xaqiisi sii ama cafiska dala waa saas macnuhu bukhaari wuxuu wariyey isagoo mawsuul oo sanadka sheegay man kaanat lahu madlamatu liaqiihi qofkii walaalkiis wax uu ka dulmiyey haysta min cirdihi sharaftiisuu wax ka sheegay ow shay ama xooluu ka haystaa falyataxallalhu minhu hadda ha ka xalaal dalbo maanto adduunyaha ka xalaal dalbo qabla anlaa yakuuna dinaaru walaa dirhamu intaan la gaarin maalin aan dahab iyo lacag la haysan qofku hadduu camal saalixa ah haysto camalkiisaa laga qaadanaa dulmigii uu geystay qadar la-eg hadduusan camal saalixa ah haysan oo xasanaad uusan lahaynna qofkii uu dulmiga u geystay sayi-aadkiisiyaa la soo qaadaa markaasaa korka laga saaraa markaasaa naarta lagula tuuraya maanta marka dadka xaqa kuule xaqooda si iska celi xaq saasaa nabigu leeyi sal اlahu alay slm hadday xool aheed si qofkii ama cafidka dar hadday aheed ama dhiig aad ka gashay waxaa weeyaan isku dhiig waxaa tira dhiiggaanan kaa galo ama iga gudo ama ii cafi hadday aheed xan aad xamatay iyo cay aad afla gaadayey waxaa tira i cafi maanta waa kuwa culus asleedba qof hadii karta waxaas igu leedahay laakiin berri waad shanlaayi doonta waxaadii doontaa adduunka maxaan xaqaad uga bixi waayo bal fiiriya shaydaanku suu dadka u dulaysana marka dadka wax laga sheega la xamana waa u fudayna waaba lagu macaysaan fiiri haddow marka la yidhah war qofkii cafiska bala waa la cuslaana inuu yidhahdo war waa ku xantaye ey cafi waxau is leeyahay ma qofkaasa dhigi karta waa ku xanta middeeda kaleto ogow waa ku xanta ey cafisna waxba tarima waa inaad tiraa saasaan ku ii sidiiya jeedi waa ku xanta ataa tarima keligi waa ku hantayo saasaan ku ii shay caf xool haddaad ka qabto xaqaad igu leedahay io caf wax tari mayso waa inaad xoolaha sheegtaa xoolaad igu leedahay intaasayna la egin qadarkooda ama iga qaadanay caf waa inaad sheegtaa wax maanta iyo kula cusla beriya culus qaala nebigu wuxuu yidhi salى اllahu عalayه wasalam man qof kastoo kaana calayh korkiisa xaqun uu ahaaday ama maal ha ahaado ama dhiig ha ahaado ama cirdi ha ahaado falyucdii ha siiyo qof iska lahaa ow liyataxallal minhu ha ka xalaashado oo cafisa ka dalbado rawa albukhaariyu can ibni cumara radia allaahu canhumaa qaala cabdullaahi ibni cumar wuxuu yidhi kunnaa waxaan ku sugnay maca nebiy nebiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam fii safarin safar wa kuntu waxaan ku sugnaa calaa bakrin rati qaalin ah rati ratigaasoo sacbin hogaantiisu adag yahay macnaha rati gaabshow ah oo socodkiisa uusan dheerayn markuu soconayo aad si gaaban u soconahoo dhib ah si fiicanoo dadaala u socomaa rati gaabshow ah markaas sacbigu waa saas ratiga waxaa iskale cumar ibnulkhadaab cabdullaahi ibn cumara saaran marka oo ku safraa nabiga sala allahu alay slm waa naxariis badnaa waana ka warqabi jiray saxaabadiisa faqaale nebiyu nabigu wuxuu ku yidhi sal اlahu alayh wasalam licumara bicnihi iga gasratiga taas waxay daliil u tuuri xaafidku qof badeeco haysta oo aan beecsayn ta u timaadda waa dhihi kartaa badeecadan iga gado qofkaan ma dhihin waxbaa ii beeca guriyuu iska degay ama gaariyu wataa ama wax oo uu iska haysto beec u ahayn waa banaanta inaad tiraa ma iga gadati aniga ana i ratigaan beec ma ahayn saaraaba lagu jira cabdullahi bn cumara saaran cumara iskale nab wuxu ratiga iga gad ratigaan iga gad marka waa banaanta maxaa yaele qofka dhexmeed moogta dura dan ay ugu jirtana waa kaa gada haddii kalena waa kaa tega maya laysku jira marka iga gado waa dhihi kartaa qofka waxaan beex u ahayn sabtaacahu camal waa ka gado markuu ka gaday muxuu ka rabaa nabigu nabigu ma rabo ratiga inuu ku nacfiyo wuxuu rabaa ratiga nabigu markuu milkiyo ilaahay baa barakayna rati socda oo aad u dheereeyu noqona barakadii markay ku dhacday uu wuxuu u celiyo siiyey cabdullahi bn cumaru siiyey cumarkii kuma celin wiilkiisiiu siiyey ila awalba wiilkaas saarnaa soo maha ah, marka ayagu ugu danaynaya xoola kama rebi nabigu sala allahu alay slam ratigaas in barakadu ku dhacduu rab oo rati barakaysan uu noqdo soo ma jeedin faqaala nabiyu sal allahu calayh wasalam nabigu wuxuu ku yidhi licumara cumar wuxuu ku yidhi bicniihi iga gab fabtaaxa waa ka gabay faqaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam huwa ratigu laka aduu kuu sugnaada yaa cabdallaah fiiri markuu ratiga gatay nabigu sala allahu calayh wasalam lacag ma dhiibin beecu lacag dhiibid kaliya maaha shaygan haddii qofku ku yidhaha intaas iga sii waa kaasii igu wareeji badeecada lacagta anaa kuu keenaye oo aad ku wareejido asaga iskale badeecadaas adugu lacagaad leeda intaan la kala tegin khiyaanadada waa dhigi kartaa haddaadan hadda lacagta isin kugu wareejina intaan la kala dhaqaaqin ila waa soo marnay albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa laakiin haddaad ogolaatay oo aad tiri waa kugu wareejaa lacagtan waa kaa suganaa qofku asagaa milki marka la kala tago kadib adugu badeecada melihi lacagaad ku leedahay qofkuna wuxuu xaq u leeyay badeecadan isagoo lacagtii kuu keenin inuu sii gato inuu qof siiyo suu rab u yeeli karaa isaga iska nabiga sala allahu calay wasalam safarka markii laga laaftay uu lacagka baxsho hartigiina mar hore uma baxsho safarkii dhexdiisu uma baxsho hartigii marka qofku markuu badeecada gato milkiga saxda waa inuu ku maamuli karaa sideeda beex maaha waxaadan maamulo karin wax la leeyahay qofka waa laga gaday haddana ma maamulo karo ma sii gado karo qof ma sii karo bee maaha waaas bee waxa weya qofka markaa waxaan gadato waa inaad adugu maamulo karta adiga lacagaa lagugu leey laakiin xoolahan abaale badeecadan an jaabir bn cabdilaahi radia alaahu canhu jaabir bukhaari wuxuu ka wariyey qaala inuu yidhi qaala nebigu nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam man kaanat lahu ardun qofkii dhul ay u sugnaato dhulbeereed qofkii dhulbeereed haysta falyazraca isagu ha beerto ow liyamnaxaa ha siiyo akaahu walaalkiis qof muslimaho walaalkiis ah ha yidhaahdo beero oo adigu ku nacsi qof walaalkiis ah ha siiyo ha yidhaahdo adigu beero ha yidhaahdo iga kirayso ha ka kiraysto intaasoo lacagay sii beero ama ha ku sadaqayso tabaru fain adaa hadduu diido falyumsik ha haysto ardaw dhulkiisa dhulkiisa ha haysto maxaa la diidayay markaas waxaa la diidayay dhulbeereedkan intaasoo hegtar aniga ii beer anaa iska leh adiguna intaasoo hegtar beero qofaa wuxuu iska leeyahay toban hegtaroo dhul dhul weynu leey markaasuu qof leeshina wuxuu leeyahay dhul beereedkan anaa iska lehe qaybtaas aniga ii beer adiguna maxaad ujiro u qaadane adiguna dhulbeereedkayga qaybtaas adigu beero oo ujiro ka dhigo ma banaan waa xaaraan xare waxaad dhici karta qaybtaadi inuu ka shaqeeyo oo kuu beero qaybtiisiina ka shaqeeyo qaybtaadi ay baxdo qaybtiisiina ay ba'do sheegi saddex bilood afar bilood uu shaqaynaayo qofka aawa xoogiisa adugu aniga iska duraayo waxaa dhici karta qaybtiisu inay baxdo qaybtaadan aan waxba ka bixin aaday qofka dhulka lahaa beerta laha xoolihiisa waa kan kan iska guranayo aan beerta ku lahayn saas marka wax laguma kiray karo dhulbeereedkan anaa lehe anigana intaas iiga shaqee adigana waxaad ujiro u qaadataa dhulkaas bannaan beero ma banaana waa xaaraan dabcan maxaa bannaan qofka si beero iska dhe waxba ha ka qaadan shaqana hawdisa waxaa banaan ujoog lacag uga kerayso dhulkanaana le beero waxaa isiina sanadkiiba amase xilli beereedkiiba intaasoo qarashaa isiina ka kerayso waa banaanta waxaa banaan inaad tiraa noo beer abuurkii inaanaaba keenaya hadhowna wixii baxaa boqolkiiba intaasaan kala leenahay waa banaanta iyadu maxaayl ama waxbaad wada helayda ama waa wada qadayda markaas haddii wax la wada helana waa la wada faa'iiday haddii la qadana adna xoolahaad iyo khasaare isna xoogiis iyo khasaare waxaa la diidaa waxay tahay qaybtaas beer qaybtaas ii beer intaasaa la diidaya intaasaa la diidaya can cumara radia allahu canhu qaal xamaltu calaa farasin xamaltu rajulan ninaan ku sadaqaystay calaa farasin faras fii sabiili llahi jihaad macnaha nin mujaahida aan faras siiyey u yidhi cumar ibnu khadaab oo aan idhi faraskaas ku jihaad xamaltu calaa arasin xamaltu rajulan nin ayaan ku sadaqaystay calaa farasin fii sabiillahi inuu ku jihaado fa ra'aytuhu faraskiyaan arkay yubaacu xaal la gadayo faraskiyoo beecaan ah oo ninkii gadayo oo weliba lacag jaban uu ku gadayo lacag jaban uu ku gadayo weliba fasa'altu rasuul allah rasuulka allaan weydiiyey sala allahu calay wasalam rasuulkaan weydiiye waxaan idhi rasuulka ilaahayo faraskaasoon anuu sadaqo awal u bixiyey haddana beeca lacag jaban lagu gadayo dib ma u soo gadan karaa fa qaala nabigu wuxuu yidhi laa tashtari ha gadan walaa tacud ha ku laaban fii sadaqatika sadaqadaada ha gadan in sadaqadaada ha ku laaban taas waa maxay shay aad sadaqo u bixiday oo beeca haddaad aragto kuuma bannaana inaad gado ma geli karto shay aad adugu sadaqa u bixiday oo dadka gabola xoolaha sekada neefkiiu soo qabana qofku siinaysa kaasuu le iga gado meel wada ma leh kaasuu ka gadan arigu ku daysana maya sadaqadaada ha ku laaban والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد